lamida loo bannaysto waxaa markaa tayamum cibaadada noocaasi loogu bixiyey qur-aanka markii cibaadadan la sheegayey ayaa ereyga tayamumka ku soo aroorayoo fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ayaa qur-aankii ku soo aroortay cibaadadan tayamumka xukun bay leedahay sababna way leedahay shuruudna way leedahay qaab loo sameeyay kayfiyadna way leedahay mubdilaad iyo waxyaalo buriyana way leedahay intaaba sheekhu raximah llahu tacaala halka uu kaga warami doonaa xagga xukunka wuxuuna odhan doonaa wayajibu اtayamumu can اlaxdaai kuliha waxaa loo gebagabaysanayaa in in la gebagabaysto ama maaratay tayamum lala yimaadaa waa waajib laakiin de waxay waajibaysaa liadaa اlwaajib markaad shay waajiba inaad gudato ay tahay ee shaygii waajibka ahaa aadan gudan karin tayamum la-aan markaasuu waajib noqonaya laakiin haddii aanay waajib aanu jirin xaaladdaa markaa taagani waxa uu noqonayaa iska jaais is haddaad maalan qur taabanayso ma aad junub tahay od qran inaad doonayso iyo wixii lamidka ahaa dee waajib ma aha oo dee iska dayn kartaa laakiin waa bannaanyah inaad gebagebaysato si aad u banaysato qira'at lqur-aanka iyo wixii lamidka ah sababtiisuna waa alxada xadadku ama abar ha noqdo ama aar ha noqdo wayse la iyo mayri waajibay labadaa ayaa loo gebagebaystaa wixii laga dahaaro qaadan jiray labuu ahaa xada iyo khabas najaaso iyo wax weyse waajibiya ama mayri waajibiya najaasadii markaa gebagebaysi male hadii najaas ay jirtay sida maryaha inay najaasa kaa marsanayd jirka ay kaa marsanayd oo wax aad iskaga maydhana aanad haynin gebagabaysi male tayamum ma laakiin tayamum waxa leh waa wixii xada ah ama akbar ha noqdo ama asqar ha noqde shuruudda uu leeyahay tayamumku waa saddex shari oo sheekhu sheegi doono alcajzu can isticmaali ilmaa in biyihii la kari waayo biyihii maarata waxa weeyaan aan qofka aduu biyo isticmaali karayo dee tayamumkii u banaanaan maayo iyo aturaab in ciid la helayo iyo dukhuulu lwaqti waxaan aad u gebagebaysanaysa waktigiisii inuu soo galay saddexdaa shardi ayaa tayamumku leeyaho sheekhuna oo inoo tilmaami doono shardiga koobaad oo in biyaha laga maaragtay cajzi uu ka yimaado xagga isticmaalkooda oo la isticmaali kari waayo laba sababood bay leedahay asbaabulcajzi baa markaa la yidhaahdo sababihii cajziga waa laba midka koobaad icwaazulmaa waa in biyihii la waayaba oo aan biyaba haynin waata aayadda qur-aanka sheegtay falam tajiduu maaa waa biyo la-aan lamaba hayo biyihii kaa markaa biyaha waayey walow bihibatin aw aman wey aw aman ilmil waa inuu biyihii ku waayo xataa in markaa cidi ay u waayo ama xataa inuu iibsado oo lacagtii biyahan oo kale goobtan oo kale goortan oo kale laga siisan jiray cid ka siisa uu waayo kaasaa la odhanayaa markaa biyo imika ma hayo haddaba isagii dhowr xaaladood buu yeelanayaa inuu og yahay ama inaanu lam yaclam maa biyo ma oga meel uu biyo ku og yahay ma jirto lazimahu alabuhu fii xaddi اlqaws waxaa ku waajiba inuu biyihii ka raadiyo waxaa loo yaqaano xadulqaws xadulqawska waxa weeye waxay yidhahdeen qaarkood waa leebka la ganaa ilaa gaari karo laakiin daabidka ay u sheegaan waxa weeye waa inta qofka qayladhaantu ka soo gaari karta haddii uu cid u qayshado asxaabtiisii uu ka tegay halkii uu kaga dhaqaaqida biyaha uu raadinayay haddii wax helaan waa inuu saaxiibadiisii uu ka soo dhaqaaqay u qayshan karo oo iyaguna ay maqli karaan qayshigii qayladiisaasi iyagoo hawlahoodi iskaga mashquulsan marka dee meel fog ma noqonayso hadday meeshu siman tahay socsocodba uma baahnay hareeruhu buu eegay hadaanay sinayn oo socsocod u baahatana intaa in la-eg ayuu socsoconaya mar haddaanu biyo ogeyn haddii markaa biyo la tuso qariib ah indulla calaa maain qariib ama calima wujuudahu haddii biyo dhow la tuso ama loo sheego ama uu si kaleba uga war helo inay biyo halkaa jiraan meeshuna ay qariib tahay meel dhow meel dhow waxaa loola jeedaa qofku markuu meel dego meelaha uu ka soo xaabaysto ama awrkii iyo gaadiidkii uu watay uu soo yar daajiyo ama uu u yar adeegsi tago ilan tuulo u dhowiye wax loo noocaasu markuu halkan dega isagoo musaafira uu adeeg u yar doonan karo meelo uu xawaa'ijtiisa u gaadho hadduu biyihii ku og yahay hadduu u malaynaya maaha mar haddaan waxba la ogeyn xadulqawskaa la dhaafi maayo intaa qayladu ay qayladhaantu kaa soo gaadhayso ma dhaafayso kol haddaan biyo hubin laakiin hadaad hubto waxay arintu gaadhaysaa ilaa meeshaa aad adeegaaga kaleba u gaari lahayd ayaad biyihiina inaad u gaadhaan ay waajibaysaa waxa uun shardiya in qofku aanu u baqin eh, naftiisa iyo xoolihiisa sheekhu inoo sheegi doono xaalad kale haddii biyihii markaa labadaa midba waayo intii xadulqawskii waa ka raadiye waa ka waayey meel dhowwa biyo loogu sheegayna ma jirto biyihii markaa ninkaasi biyo ma hadlo isaga laftiisii saddex xaaladood buu yeelanayaayo inuu biyo filanayo intaan waktiga salaadu bixin inuu helo wuu iska gebagabaysan karaa hadda oo wuu ku tukan karaa mar haddaan imika biyo laakiin waxaa afdala bay leeyihiin inuu dib dhigu weysada la sugo oo de weysadii baa ka fadli badan tayamumkii hadduu quusto oo aanu waxbana filanaynin inuu xataa xagga dambe wax ka helayo dee inuu imika iska gebagabaysto tukado oo awalul waqti uu ka tukado ayaa afdala fadiiladii bilowga waqtiga uu ilaashado hadduu isleeyahay biyaad heli kartaa danna wujuudahu danan raajixan aw musaawiya ixtamala wujuud almaa ixtimaala ixtamala wujuud almaa ixtimaala musaawiya aw raajixa danada markaa halkan imika shakigiina waa soo gelayaaoo laba yani hadday sinmaan iyo haddii wujuudku uu raajix noqdo isleeyahay biyo waad heli doonta laakiin aada uguma kalsoono calimadaa hore halkaa hore yani waa wey yaqiin wax ku dhow marka hore helay yaqiini ma jirto w waa mustaqbalo ilaahay baa ogi laakiin yani waxa weeyaan boqol kiiba ku dhowdahay inaad biyo helayso taa hore markaa afdal waxa ahayd inaad sugto halkan haddii ay markaa aada yar filanayso inaad biyo heli karto akhirulwaqtiga laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay inuu imika iska tukado oo uu dedejiyo u gebagabaysiga ku tukada u afdalsan waana ka muctamadka waayo de wa gacanta ku jira wa geed saaran looma daadiyo bay leeyihi markaa fadiiladii waktiga haddaad ka gaari karaysa tu aanad hubin oo weysadiiya hala sugin qowl kalena wuxu le me taakhiirkaa xagga weysada in maaragtay la raadiyo oo dib loo dhiga salaadii ayaa afdala xaalad kaloo afraad buu halkan raaciyayoo haddii biyihii uu qeyb u helo wax ku wada filan aanu helin laakiin wajada kaafiya albacd wax qayb ugu filan buu helay miyuu iska gebagabaysanaya mise intan uu isticmaalayaa laba qowl baa ku jira muctamadku waxa weeye horta intan uu isticmaalayaa markaa kadib buu gebagabaysanay sababkii koobaad ee ahaa biyo la-aan axkaamta ka soo aroorin doonaa inaha ayay ku egta sababka labaad biyihii way jiraan laakiin waa laga baqaya alkhawfu min isticmaalihi biisticmaali ilmaa waxaa laga baqayaa biyihii isticmaalkooda waa laga baqaya iyadana aayaddu way sheegto wain kuntum mardaa haddaad bugtaan haddaad xanuunsanaysa waxaa loola jeedaa yani biyihii aad ka baqaysa qofkii da xanuunsanayay biyihii ayuu ka cabsanaya inay dhibaata ka soo gaadho haddaba cabsidaasi mar marad bay aayaddu sheegtay laakiin dhowr sababood bay sababka koobaad haraad qofku biyahan u haysto wuu wuxuu ka baqanaya haddii uu isticmaalo inuu haraad u dhinto dhibaato soo gaadho kaa isaga ihi dee markii uu biyihii raadiye wax kale intan uu maaragtay cabaya mooyaane ama isagoo cabaya ama cidda la socota cabaysa mooyaane wax kale markuu raadiye hadduu waayey iska gebagabaysanaya markaa wuxuu la mid noqonayaa kii aan biyaha oo halkii markaa axkaamtii aynu halkaa kusoo aragnay kii bilaa biyaha ah ayuu la mid noqonay sababka labaad waa qabow iyo dhaxan ayuu biyihii uga baqanaya inuu ku maydho ama ku weysaysto ninkaasi horta wuu iska gebagabaysanaya oo way u banaan tahay waa haddii aanu haysan wax biyihii uu ku diiriy hadduu diirin karayo intuu diiriyo de ku maydhanaya oo markaa cabsidii ay meesha ka baxayso ama intuu maydho waxuu isku dada helaya bay yidhaahde oo markaa aanu baqaynin de intuu deg deg u maydho ayuu markaa isku dadaya wuxuu isku dadayay saasuu ku badbaadaya markaa gabagabaysiga u banaanaan maayo hadduu xeelad helayo way khulaasadu xeelad uu biyihii ku isticmaala hadduu helayo way ku waajibaysa laakiin haddii aanay xeeladi jirin biyihiina uu ka baqayo ninkaasi wuu gebagabaysanaya xaaladiisana labaa loo kala qaadi inuu qof magaaladiisii wadankiisii jooga yahay oon musaafir ahayn inuu musaafir yahay haddaanu musaafir ahayn waxay leeyihiin salaaddaa wuu soo celinaya markuu gebagabaysto salaadaasaa ku tukado marka uu haddana awood u helo inuu biyihii isticmaalo biyihii buu isticmaalaya salaadiina wuu soo celinaya haduu musaafir yahay ma soo celinaya laba qowl baa ku jira iyada lafteeda waxaa u muctamada madhabka inuu soo celinayo sababka saddexaad ee biyaha uga baqayaa lijurxin halka ayaabaa ku siyaadaa lijurxin inuu u baqayo nabar jiro daraadeed qoom baa ku yaala nabar baa ku yaal jurxi baa ku dhigan marka haddii uu biyihii isticmaalo dee wuxuu ka baqayaa in meeshii ay dhibaato soo gaadho xaaladdaa iyadaa jirhkiisa intii caafimaad qabtay kaasi wuu maydhaya weyse iyo maydhiba xubinkii jariixa ahaa ee nabarku ku yaalay ayuu u gebagebaysanaya hadday weyse tahay markuu isagii soo gaadho hadday maydhi tahayna bilowga horeabuu ka gebagebaysan karaa intaanu maydhigiiba bilaabay markuu intaa sameeyo u maaragtay intii badqabtiina maydho xubinkiina u gebagebaysto laba xaalood baynu u kala qaadaynaay in hadana meeshii wax ku dahaaran yihiin oo jabiire iyo wax ku xidhan yihiin balastar iyo wax la mida iyana waxba ku xidhnayn haddii kabniin meeshii aanu ku xidhnayn waa intaa aynu sheegnay hadii laakiin ay jabiiradi meeshii jirto wax ku xidhan yahay wuxuu yeelanayaa laba xaaladood in markii waxaan uu isku xidhayo isagoo daahiro tahaaro qaatay uu isku xidhay iyo inuu isku xidhay arrinka waxaan isagiioo aan tahaaro qaadan hadduu isagiioo tahaaro qaatay isku xidhay markuu intii aynu sheegnay sameeyay wuxuu soo kordhinayaa inuu iyadana dusha ka masaxo tahaarkan ku xidhan kabniinkan iyo jabiiradan inuu iyadana dusha ka masaxo ayuu intii ku daraya kolkuu intaa ku daro saasuu ku tukanaya hadhow soo celin miyaa lagu leeyahay waxay markaa culimmadu leeyahin laba qowl baa ku sugan in soo celin ninkaa lagu leeyahay n kale qowl wuxuu leeya wuu soo celinayaayo de kabniinkani inta badan wuxuu ka qaadanayaa intii caafimaad qabtayna qaybbaa dahaarkani uu fuulaya markaa soo celiya bay leeyihin laakiin waxaa muctamada kor hadduu markii hore tahaaro qaatay soo celin inaan lagu lahayn xaaladda ayada haddii marka hore isagoo aan tahaaro qaadan waxaan uu isku xidhayna hadduu iska furi karayo aan dhib laga baqanayn iska fur baa la odhan tahaaro qaado markaa kadib haddaad isku xidhayso isku xidh haddii laakiin dhib laga baqanayo aanu furi karin wuu masaxayaa sidii aynu ka horeba ku sheegnay intiibuu samaynaya maca masaxadiibuu raacinayaa salaadaana hadhow markii waxaasi uu iska furo ee ay u sahlanaato wuu soo celinayaa wey madhabku marka iyadoo lafteeda khilaafku wuu ku jiraa laakiin musanifku raximah اllahu tacaala sidii usoo arooriyay baan halkan ku sheegay masale kale halkaa la xidhiidho oo iyo tayamumka miyaa la laysraacinaya sidaynu imika usheegnay mise laysma raacinayo waxaynu sheegnay in laysraacinayo de markii uu intii caafimaad qabta maydho ee uu gebagabaysto ayuu masaxaadana raacinayaabanu nii laakiin tayamumka halkan khilaaf baa ku jira markaanay jabiira jirin oo aanu kabniin ku xidhnayn gebagabaysiga waa lagu leeyay oo iyadu hadal male laakiin marka kabniin kan lagu xidho ninkii u masaxayaa gebagabaysigii ma laga maarmayaa ayaa ay ku jiraan laba qowl muctamadku waa inaan laga maarmayn gebagabaysigiina waa la iman masaxaadiina wuu la imanay arrinka afraad ee keensaday in biyihii laga baqo waa xanuun waana kii aayaddu sheegtay haddii markaa qofku uu xanuunsanayo oo uu ka baqo hadduu biyihii isticmaalo inuu uba dhinto talaf buu ka baqay in qudhiisa ay baxdo ama xubin uu baktiyo ama bilaa waxtar uu noqdo u qalalo hadduu taa ka baqayo tayamama walaa yuciid taasi wuu gebagabaysanayaa soo celinna laguma le haddii aanu ka baqayn inuu u dhinto waxaan ama xubin u baaba'o laakiin uu ka baqayo in xanuunku ku siyaado ama bogsashadu ay dib dhacdo ama meeshii nadarkii uu reebo foolxumo xubinkiina xubin muuqda uu yahay xaaladaha noocaas laba qowl baa ku sugan miyuu gebagabaysanaya mise waxaa laleeya iska xamilo biyaha isticmaal qowl baa leh ha xamilo biyaha isticmaalo laakiin muctamadku ama ka xooga badani waa in ninkaasina aan la kalifayni inuu gebagabaysto loo fasaxay waxaa halkaa markaa masale kaleo sheeku halkan uu keenay ah hadduu qofku biyo la-aan u gebagebaysto kadibna uu ogaado in raxligiisa ama eh, fii rijlihi baa qoran uma alima ana fii ralihi uma calima ana fii raxlihi maaan wuxuu is ogaaday in alaabta uu sito biyo ku jireen markuu gebagabaysto tukaday taa oo xasuusto ama waabu ogaayey wuu raadiyo wuu waayey ama wuxuu biyo ku arkay aw xayu yalzamuhu alabuhu meelihii ka raadi la yidhi meel kamida oo uu biyo ku ogaa ayuu ilaaway o iska markaa gebagabaystay kadib buu markaa isxasuustay salaadii masaasay kaga gudday mise soo celi baa la odhan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waxba soo celin maayo waayo markanu tukanaya dembiyama waaysa waa kan ka quusta ama ilaaweyba laakiin sida muctamadkaa ah, ninkaasi wuu soo celinayaa salaadaa maxaa biyo way yaalleen intaa waxaa looga sii gudbayaa qaabka loo gebagabaysanayo iyo maxaa buriya tayamumka qaabka markaa loo gebagabaysanayo kolle kitaabkana way noogu iman doontaa halkanna waa idinku faahfaahsan tahay waxba kusii absaami mayno kitaabkaynu markaa carabka marinayno wuxuu yihi baabu tayamum wayajibu tayamumu gebagabaysi baa waajibaya can ilaxdaai kuliha weysela'aan dhammaantee weysela'aan iyo xada dhammaantii kii weynaa iyo kii yaraaba dhammaan laga gebagabaysto idaa cajaza can isticmaali ilmaa haddii qofkii uu biyihii isticmaali kari waayo aayaddii qur iyo axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u daliilay fatayamamuu saciidan ayiba walaa yajuusu tayamumu tayamumkii ma bannaana ilaa bituraabin in ciid markaa la helo mooyaane ciid unbaa lagu gebagabaysan karaa maxaa yeele ilahi wuxuu leey fatayamamuu saciidan saciidkuna waxa weeye waa ciid dabiila asaciid huwa turaab aladi calaa wajhi اlardi waa ciida dhulka ka saraysa ayaa saciid la yidhaahdaa fatusbixa saciida zalaqa ayaaba loo cuska ay noqoto markaa saciid lagu silbanayo de waxa lagu silbada ee zaliqa noqda waa ciiddii markay qoydo ay dhiirin noqoto ayaa lagu silbadaa dhagxaantii de lagu silban maayo haddii ay markaa saas noqdaan marka saciidku bay yidhaahdeen waa turaabkii waa ciiddi wa jucila turbatu haalanaa ahuranna xadiiskiiba ahaayo turbadiibu isaguna uu yidhi sidoo kale aturaabu ayibu ama asaciid ayibu waduu'u muslimi wain lam yajid ilmaa cashara siniin bituraabin aahirin waa inuu aahir yahay fatayamamuu saciidan ayiban ayiban ay aahiran baa oo ayiban tani waxay soo kordhinaysaa waa inuu waaani aahir yahay haddii kale ansixi maayo lahu gubaarun waa inuu boodh leeyahay daanu boodh lahayn ansixi maayo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu suura maaida minhu waa wax isagii kamida ku masaxa wejiga iyo gacmaha minhu aggiisii wax kaga masaxa oo qayb kamida dee markaa boorku soo raacayo aad wejigii ku masaxdo ama aad gacmihii ku masaxdo waa inuu leeyahay saasuu yidhi markaa yaclaqu bilwajhi walyadayni waa inuu boor jiro wejigii lagu masaxayey iyo gacmihii lagu masaxay ku harhaya oo masaxay markaa waxa weeye dul oo gacantii soo raacay wixii ku masaxaysa fa in khaalatahu haddii ku dheehmo markaa turaabkiiba markaa shuruud lede turaabkii waa inuu daahir yahay waa inuu ciidna waa inuu eh, sidoo kale boodhna uu leeyahay wuxuu yidhi fain khaalaahu waa shardigii saddexaad fain khaalaahu jisun haddii nuuradii ku dhex jirto ciidan aw ramlun ama niis ama bataax iyo burciid iyo qofba sidau u waxay kala duwan bay leedahay haddii ay ku dhex jirto lam yajuuz tayamumu bihi in lagu gebagabaystaa ma banaanaanayso cadam lmukhaali baa la yidhaahda waa inaan daqiiq iyo wax kale meesha ciidan aanay ku dhex jirin oo dee daqiiqdii inan isku masaxayaad noqonaysa ramliga laakiin iyada lafteeda waa dhulkii bay ka mid tahay haddii bood ay leedahay oo ramligii aanu ku soo raacayn nisti iyadii kuma soo raacayso waxaa ku soo raacayaa boor un hadduu yahay iyadu dhib ma yeelanayso dee qof boorkii isku masaxayaata lakin waxyaalaan kale daqiiq iyo nuurad ku dhex daadsan iyo dee iyadiibaa kusoo raacaysa oo waxaad isku masaxaysaa taasuu noqonaya waidaa araada tayamuma kayfiyadii markaa tayamumka ayuu sheeku halkan ka gelayaa waidaa araada tayamuma qofkii markuu markaa inuu gebagabayso doono fainahu yusami illaha tacaala bismi illaahi buu odhanayaa qiyaasan cala lwuduui wey iyo walqusl mayrigii iyo waxaa looga qiyaas qaadanaya iyo weysadii wayadribu biyadayhi cala turaabi gacmihiisa ayuu ku dhufanayaa ciidda sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam u samey wayufariqu asaabicahu farihiisa ayuu kala durkinayaa waa iska sunna marka hore darbada hore waa iska sunna oo boorkiibaa xoog u kacaya bay marka saas noqoto ablaqu fii ihaarati اlqubaar bay yidhah xagga macnaha ayay wax ka daliishadeen waxay ihahdeen maqsuudkii ayay taasi u in boorkii xoog u kaco oo boor fiicani soo kaco ayay ka qayb qaadanaysaa wayanwi wuxuu niyoonayaa istibaaxata salaati niyadu waa waajib sida inoo salaada inuu banaysanayo ayuu niyoonaya ama da wixii kale u gebagabaysanayay wayamsaxu wajhahu wejigiisiibuu masaxayaa niyadiina markaa markaa wejiga masaxayo ayaa la doonaya inay jirto uma yadribu darbatan ukhraa haddana darbad labaad ayuu la imanaya marka tii hore labadii gacmoodba wejigiisiibuu ku masaxay dhammaantii isagoo waba ka tegin famsaxuu biwujuuhikum meela laga tegi maayo ilaa garhkiisa hadduu garhkiisu de weyn oo laalaadsan u ahaa soo maarata isaga dushiisii uu ku masaxay uma yadribu darbatan ukhraa darbad labaad buu la iman fayadacu butuuna asaabici yadihi اlyusra wuxuu saarayaa baabacada ama bogga gacantiisa bidix faraheeda waa halkan marka calaa dahri asaabici yadihi اlyumna gacantiisa midig ama calaa duhuurisa nusakda dhamay ay tahay taqriiban tan marka laga reebo calaa duhuuri asaabici yadihi lyumna gacantiisa midig faraheeda dhabarkooda ayuu saaraya marka sheekhu dee qaabka cibaaradu koley tan ag qalbibaa ku yar jira oo dee saasay noqonaysaa saasuu udhigayaabay noqonaysaa tii bidix baabacadeedii buu wuxuu saarayaa tii midig dhabarkeeda wey laakiin culamada kale inta badan say u cabiraan waa isla sidii un laakiin tanaa oo yadacu dahra yadihi lyumna ama dahra kafihi lyumna gacantiisa midig dahrigeeda ayuu wuxuu saarayaa calaa baطni kafihi lyusra gacantiisan bidix ahriyadaas markaa dad samtir oo sidii da badan maaratay sahlanna sidan haddaad u masaxdana waa caadi oo mushkilad malesan sheekhu cibaaradiisu ay noqonayso laakiin de sida kutubta kaleba ku wada qoran inuu sidan uu isaga laftiisu doonayay ee cibaaraduna ay sidan yar noqotay iyay u badan tahay baa laleeyahy waayahay saasuu markaa u saaraya kolkuu markaa saaro wayumiruhaa wuu kaxaynayaa gacantiibuu marinayaa calaa dahri اlkaf kafkiisii midig dhabarkeediibuu sidaa u marinaya faidaa balaga alkuuc kuuca markuu gaaro kuuc waa halka kaa wey amun yali ibhaam amun yali ibhaama yadi amun yali ibhaama amun yali b maxay ahayd naam amun yali ibhaama kuucun wamaa yeli likinsirihi kursuuc wاrusqu maa wasط wacadmun yali ibhaama kuucun tanaa kuuc la yidhaha wamaa yali likhinsirihi اkursuuc taasina kursuuc baa la yidhaha wاrusqu maa wasط labadan dhexdoodana rusqi baa la yidhahda marka inagu mataanahayn dhahna labada labadaa mataano ayaa midna kuuc la odhanaya midna kursuuc intan udhaxaysana rusqi baa la odhanaya wacadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alkhala marka kuuca markuu soo gaaro waa halka halkaa markuu soo gaaro ayaa wuxuu yidhi qabada wuu qabanaya wuu soo laabaya markaa farahagi saasay ahaayeen way fidsanaayeen halkaa markaad soo gaadho wuxuu yidhi qabada asaabicahaa ta bidix faraheedii soo laabaya wa wuxuu soo dhigayaa calaa xarfi diraac diraac waa koonihiisaasu dee ku qabanaya saasuu u qabanaya deetana uma yumiruhaa ila lmirfiq isagoo markaa haya ayuu wadayaa ilaa laga gaadho xusulkii halkaa markuu gaadho uma yudiiruha yudiiru bana kafi tii bidix banigeedii buu soo rogayaa ilaa bani diraac diraacan boggiisa oo dhinacana markii hore dhinacaas soo mariyey sidaa markuu halkaa usoo xaggan usoo rogaya wayumiruhu alayhi wuu dul marinaya deetana diraaciibuu saa usoo dul marinaya dib uu soo celinaya wayarfacu ibhaamahu wuu yidhi suulka isaga kor buu isaga haysanayaa faidaa balaga alkuuc markuu markaas soo gaadho kuucii halkii markii horena faraha ku laabay markuu soo gaadho amara ibhaama yadihi lyusraa calaa ibhaami yadihi lyumnaa suulkii gacantiisa bidix wuxuu dul marinayaa suulkii gacanta saa markuu sameeyo gacantaa midig markaa way wada masaxantay uma yamsaxu biyadihi lyumnaa yadahu lyusraa mila daalik gacantiisii midig ayuu haddana iyadana ku masaxayaa tii bidix qaabkaasoo kale ilaa xusulkii laga gaadho haddana uu soo rogaya saasoo kale suulkiina suulkuu dul marinaya uma yamsaxu ixda araaxatayni cala alukhraa kadibna labada baabaco ayuu haddana isku masaxayaa kayfiyadaasi musani baa ka soo naqliyey shaafici kayfiyad yar ka duwanna omka ayaa lagu arki karaayo in suulkii suulka uu maaragtay halkan uu suulka markaa ku masaxayaba halkan oo suulka uu markaasaa ugu sii haynayo iyadana omka waa qaabka aad muddo daahirka cibaaradiisu inay tahay calaa kulli xaal kayfiyadani marka waa sida ugu sahl sida yacni ugu dhow ee hal darbad aad ku gaadhsiin karto ilaa iyo xusulkii iyada maaha wax nasoo ku soo arooray ma jira qaarkood baa yidhi maarata waxbaa ku soo aroor lakin waba kuma soo aroorin kayfiyadaasi waa si halkii darbo ay markaa kuugu wada filaato aad markaa ugu masixi karto bay taasi noqonaysaa wa yukhalilu bayna asaabicihi markuu markaa farihii masaxayo wuxuu markaa eh, isdhexgelin farihiisi wlwaajibu min dalika intaa aynu soo sheegnay waxaa ka waajib waxa weeye anniyatu waa niyadii inaad niyeyso inaad salaad banaysanayso ama inaad qira'atu qur'aan banaysanayso ama inaad dawaaf banaysanayso wamasxu lwajhi walyadayn iyo inaad masaxdo wejigii oo dhammaystiran waxba laga tegin iyo labadii gacmoodoo iyaguna ilaa ila lmirf ilaa iyo markaa xubin xusulladii oon igel waxba laga tegayni bidarbatayni laba darbadood waa inaad ku masaxdo tii aad wejiga ku masaxday isla iyadii un haddana ku masixi maysid gacmaha ee wejigana midbaad ku masaxaysaa gacmahana mid baad ku masaxaysaa fasaacidan iyo wixii ka sii badanoo markaad gacmihii de maarata haddaad ku masaxdo haddaa haddana qeybkaa usoo qaado oad kusii masaxdo oo saddex darbadood iyo afar darbadood aad ka dhigta mushkilad ma lakin waxaa la diidan yahay uun darbadii aad wejiga ku masaxday inaad gacmihiina ku masaxdaa la diidan yaho laba xubin bay kala yihiin waa xubin gacmuhuna waa xubin wuxuu yihi watartiibu اlwajhi cala اlyadayn saasaa aniga ii qoran laakiin dee ma nusakda badankeeda waxaa qoran watartiibu اlyadi cala اlwajhi soo ma saasaa ku qoran tii daaqistaniga iyo kifaayat nabiha qofkii haysta iyo watartiibu اlyadi cala اlwajhi tii markaa nukadkana waxaa ku qoran wataqdiimu اlwajhi cala اlyadayn oo tartiibtii taqdiim lagu bedelo marka haddii taqdiimu lwajhi cala lyadayn la yhah waa caadi wejigii in laga hormariyo labada gacmood waa tartiibtii ama la wa tartiibu lyadi gacantii in laga ratibo oo laga dambaysiiyo weeyi cala lwajhi weji lakin aniga tayadan wa cagsitayo wa tartiibu lwajhi cala اlyadayn in wejigii laga ratibo gacmaha markaa gacmihii horeynaya soo baxaysa markaa saxa ma noqonayso tan aniga markaa ii qorani nukadka waxaa ku qornayd soo maaha wataqdiimu اlwajhi cala اlyadayn ah, najmsaaqibko waxa weeyaan watartiib اlwajhi cala اlyadayn tartiib اlwajhi cala اlyadayn marka iyadu macno ahaan ma hagaagsanaanayso marka waxaa waajibaadka noqonayaan ama arkaantii niyadii inama acmalu bniyaat masxu lwajhi walyadayn aayada aayadaad sheegtay tartiibtiina weysadiina waa looga qiyaas qaadanayaa dee maarata waxa weeye xadiidka qaar maaragtay masaxa biwajhi uma kafayhi iyadana way soo aroortay oo iyadana waa laga qaadanay wa sunanuhu sunooyinkiisu atasmiyatu waa in bismi llahi la yidhahyo taqdiimulyumna cala lyusra midigta in bidixda laga horreysiiye markii gacmihii la joogo iyo dee qaababkaa kale uu soo sheegay takhliilkii haddii boodhka aad gaadhsiiso faraha marka hore aad ku dhufatay markii aad gacmaha usoo qaadaysay ead ku dhufatay haddii gudaha boodhka uu galay uma baahanaysa marka takhliilkii waajib ma noqonayo ee iska sunne ama mustaxab unbuu noqonaya sidoo kale kayfiyadii de soo sheegay iyaduna de waajib ma noqonayso oo waynu saara sidoo kale waxaa sunaa labadan gacmood ee marka dambe labada baabaca in la isku dhufto iyaduna sunno uun weeyaane dee labada gacmood markii absaa ugu dhufatay mar eh, maarata darbadii dambe way masaxmeenba labadaniyo boorkii wuu gaadhay wuxuu yidhi walaa yajuusu tayamumu tayammum ma banaano limaktuubatin salaad faralo loo tayamumo ilaa bada dukhuuli waqti waqtigoo soo gelay mooyaane salaadiyo waqtigeedu soo gelin looma gebagabaysanayo maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn wain kuntum junuban faطaharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin فلم تجدوا ماء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم idaa qumtum ila salaatiba markaas markaad salaada u kacdaan salaadana marka waqtigeedu soo galo ayuunbaa loo istaagaa marka salaada waqtigeed markaad salaada u kacdaan weysaysta haddaydaan biyahaynna gebagabaysta marka maxay aayaddu nas ku tahay ama yani daahir ku tahay waqtiga la weysaysanayo ama la tayamumayaa inuu yahay markii waqtigii salaadu u soo galay kadib markaa weysadii axaadiis baa soo aroortay tilmaamaysa in salaad hore weyse lagu tukaday salaadihii dambena lagu tukan karayo aanay basi lahayn oo hal weyso in salaado badan lagu tukan karo waktiyo kala duwanle oo salaada wakti ka horeysa waqtigeedii lasii weysaysan karo bay axaadiistii sheegtay gebagabaysugu laakiin tayamumku halkiisii ayuu ku harhsan yahay bay yidhahda waxaa kaloo loo cuskaday xadiidkii uma tawadaii likulli salaati faatima binti qays uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi fii saxiix bukhaari u weysayso salaad walba waxaa la yidhi eh, markii ahaaradeedu ahayd ahaaratu daruura gabadhan mustaxaadada ah waa ahaaro daruuro oo dani kubadaya oo iyadoo xadakii ka socdo ayay weysaysanaysaa deetna maadaama ay ahaaro daruuro tahay waxaa la yidhi salaad walba u weysayso kana waa la midoo dee gebagabaysigu waa dani kubaday ee asalku wuxuu ahaa dee weysadii iyo maydrigiibuu ahaa oo biyihiibuu ahaa marka waa ahaaro daruuro isaguna dee lamid unbuu noqonaya ahaaratu daruurati ilaa ahaarati daruurati aqrab iyadaa markaa la haleeshiinayaayo la ilxaaqinaya markaa salaaddii faralka ahayd sunnihiina waa la mid hadduu yahay sunihii muaqadka ahaa ee waktiga lahaa isna waa la laakiin sunihii aan waktiga lahayn dee wakti kastaad u gebagabaysan kartaa waqtulkaraahiyi un baanad u gebagabaysanan wa iwaazulmaai waxaa kale oo markaa eh, ma banaa wa iwaazilmaai walaa yajuusu tayamumu limaktuubatin ilaa bacda dukhuuli اlwaqti wa icwaazi ilmaai ee biyihiina la waayey markii qofkuu biyihii waayo bacda alab weeyi sida halkan ii qoranba aniga laakiin nusakda bedelkeeda taqriiban waa ka dhacsantay bacda alabkaasi oo kuma jirto markii biyihii la raadiyey in biyihii la waayey icwaasku waxa weeyi waa in wixii uu kaa go-o aada weydo ka qubsato markaa markii biyihii la waayo ayuunbaa la gebagebaysan waa bacda alab oo falam tajiduu maana idaan biyo helin baa aayaddu tidhi dee waxaa loo jeeda aad raadiseen qof aan wixii raadini waan waaye iskama odhanayo isagoo wixiiba daydayn hadduu ku yidhahdo waan waaye been buu sheegay soo ma marka haddaad biyo weydaan baa la yihi maxaa markaa meeshaa ku dhex jira dee raadiye aw ilkhawfi min isticmaalihi ama biyihii waaba la hayaaye laakiin laga baqanayo isticmaalkiisiiyo biyihii aan la isticmaali karin wain kuntum mardaa ayaa de u daliila iyo waxyaalihii kale lamidka ahaa xadiidkii camr bn caas markii uu ka baqay isagoo asxaabtiisii amiiru ahaa dabowgii darnaa uu ka baqay waa kii iska maaragtay gebagabaystay ee tujiyey deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi asallayta biasxaabika wa anta junub marka halkaas baarujin halkii istibaax niyatu istibaaxati salaa qofku wuxuu niyeysanayaa inuu salaad banaysanayo ama inuu qiraaatulqur'aan banaysanayo ma niyeysanayo niyatu rafci lxada xadakii inuu iska rafcinayo ama janaabadii iska kor qaadayo ma niyeysana sababtoo ah de waxaan janaabadii ma qaadayo waa kan nabigu yihi asallayta biasxaabika wa anta junub warma adigoo janaabo qaba ayaad ragga tujisay de wuxu odhan laha rasulka ilah maan janaabo qabine waan tayamumayo dee tayaamumku janaabadiibu iga qaadaymey nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxa weeye markii gebagabaysigii loo sheegay wuxuu ku yidhi adigoo janaabo qaba miyaad raggii tujisay macnaheedu waa maxay adigoo junuba markaa tayamumto haba lagu ogolaaday laakiin junub junubnimadii meesha kama baxayso muxdinimadiina waa saas oo kale waxani waa mubiixe magacii meesha kama saarayo oo baa tahay junub baa tahay marka waad banaysanaysaa wuxuu yidhi fain acwazahu lmaau hadduu qofka haddaba biyo waayo biyo la ay dhacdo aw wajadahu ama uu biyihii helaba wa huwa muxtaaju ilayhi licaashin laakiin uu biyihii ugu baahan yahay haraad ama isagaa maaragtay haraadaya oo ama haraadanba ama xataa ay uu wato oo la ogol yahay in lagu intifaaco xoolihii kalena kama sii awleysa dadkii asxaabtiisa ay la socdeena waa saas oo kale xayawaankaa ayaa la dhowrayaa oo la ixtiraamayaa oo laga ilaalinaya inuu markaa dee eh, maaragtay haraad uu dhinto markaa waaa waaa leeya waad iska gebagabaysan karta marka markaa dabtaasi dhacdo waa sawnan liruux weeyaan aw ayriha wa loo qiyaas qaadon de maaragtay in kuntum mardaadi caashkii waa saasoo kaleo de isagiina dee dhibunkii ubaa laga baqanaya lazimahu alabuhu ninkaa isaga haddaba waaa ku waajiba inuu biyihii raadiyo fii maa qaruba minhu wuxuu ka raadinaya inta u dhow marka intaa u dhowi de waxay noqonaysaa labadii xaalood anu shegnay waa loo kala saaraya haddii uu aanu ogeyn biyo meel ku ogeyn xadulqawska intii aynu nidhi ayuunbuu ka raadinaya hadduu biyo meel ku og yahayna sheekha noo sheegi doona fain budila lahu haddii hadaba biyo la siiyo oo loo hibeeyo aw biica minhu biamani اlmili ama lagaga iibinayaba lacagtii uu joogay biyuhu ay joogeen lazimahu qabuuluhu inuu ogolaado ayaa waajib ku ah ma odhanayo lacag ma iibsanayo haddaad isiinaysanaysay haddii kalena waan iska gebagabaysanaya uma banaana gebagabaysi kor haduu lacagtii heli karayo iska bixin karayo waxa weeyi waa ku waajib sidoo kale haddii bilaash lagu siiyo waa inuu qaato ma diidi karo waajib bay ku tahay marka hadaad tiraahdo oo de inuu iibsanayo maxaa u daliila waxaynu leenahay falam tajiduu maaa aydan biyo helin haydaan biyo helin biyaha bilaashna waad ku heli karta ilan lama odhan falam tamlikuu maaa aydaan biyo markaa milkiyiin lama odhanin falam tajiduu maa aydaan biyo helin biyihii lacagna waad ku heli karta lacag la-aanna ku heli karta inaad haysataana way dhici karaysa waxaasoo dhammi dee wujuudulmaali bay soo gelayaan lazimahu qabuuluhu markaa ninkaa isagaa inuu aqbalo oo ka laga iibinayana uu iibsado ayaa waajibku hadduu lacagtii hayo wain dulla haddii la tuso calaa maain biyo biqurbihi u dhow biyo u dhow hadii la tusalkii horena muxuu ina yidhi lazimahu alabuhu fiimaa qaruba markaa qarubadaa iyo qurbigani way kala duwan yihin waa laba qurbi qurbigaa hore waa xadulqaws waa inta leebku uu gaadhay waa intaa qofka markaa waxa weeyaan hadduu qayshado cid u qayshado markaa laga soo gaadhay ayuu ka dhe ka raadinaya laakiin halkan waa in dulla waa la tusayba waaba loo sheegay macnaheedu waa maay ogaaday wey biyo jiraan halkaa inay biyo jiraan buu ogyahay meeshii baynu eegayo ma dhowdahay inay dhowdahay maxaynu ku xadaynaynaa meelihii uu ka soo adeegan lahaa hadduu adeeg u baahdo ma taha hadduu xaabo u baahdo meel maaratay xaabada u raadsan lahaa ma taha hadday haa tahay meelo laga soo adeegan lahaa ay tahay lazimahu qastuu de biyuhuna adeegii bay kamid yihiin ka adeego biyaha ka soo qaado lakiin waa markaad og tahay lam yaksha buu yidhi ka baqin adarara dhib haddaanu ka baqin fii nafsihi aw maalihi nuskda badelkooda waa sida anigana ala nafsihi aw maalihi baa i qoran u baqin naftiisa ama maalkiisa aanu u baqin hadduu naftiisa uga baqayo de meesha waxay jiraan de tegayo ama in la qafaashaba u ka baqanayo ama xoolihiisii waxbuu halkan kaga sii tegaya ma kaxaysan karo ma maaratay markuu biyaa doonanayo alaabtu halkan kaga tegayo kasi usii baqaya tegi maayo haddii waxa uu u baqanayaa ay ka qiimo badan tahay biyaha laakiin hadday biya la qiimo tahay ama ay ka hooseyso alaabtanuu ka tegaya dee kolka hore waxaynu odhan lahay wa markaa biyaha lagu bixin lahaana ay tahay haddii biyaha ku iibsan lagu odhan lahaaba waajib xoogaa yaro shilimaad meesha kaga sii tegaysa shilimadaadu ama waxbaad ka baqanaysaa in tuugtu ay kaa qaadato waana shilimo aan ka qaalisanayn biyihiina bilaash baad ku soo helaysa xaaladdaa iyadaa waxay leeyihiin de waa tegeysa haddii lacagta laga qaata nin biyihii soo iibsaday oo kale ayuunbaad noqonaysaa marka horeba inaad biyaha intan ku bixiso waa lagaa doonay laakiin wixii intaa ka dheeraada weeyaan waxaan markaad u baqato lagu odhanayo biyihii inaad tagtaa oo doonataa waajib maa fain lam yajid buu yidhi haddaanu biyihi wa kaana calaa iqatin uu hubo min wujuudihi fii aakhiri lwaqti inuu intaan waqtigu bixin salaada waktigeeda dambe inuu biyo helayo uu ku kalsoon yahay falafdalu sida fiicani an yuakhirahu waa inuu dibdhigo maxaa yeelay fadiilada ahaaradii salaada calaaqada laleh ayaa ka xoog badan bay leeyihiin fadiilada xagga waktiga ah labadii waktina watiga horaa fadli badan gebagabaysigiiy weysadiina de weysadii ayaa fadli badanoo waxa weeye de iyada waata aada ogtahay de waxa kusoo arooray Eh, maarata fadliga weyn ku soo arooray weysadii waad garanaysaa salaaddii lagu tukadayna dee way sii fadli badan tahayoo eh, iyada lafteedana dee xadiidkii markii sabc darajada la sheegayay waxyaalo badan baa dee markaa lasoo shigo weysadii iyo isbaaqulwuduugi iyo waxyaalahaas ay ka mid tahay wuxuu yidhi wain kaana hadduu ku sugan qofku calaa iyaasin min wujuudi hadduu quus kaga joogo inuu biyo helayo fal afdalu sida afdalkii an yuqadima waa inuu salaadii agga hore ka tukado fadiilatu awal waqti uu ilaashado ereyga iyaas quus buu halkan ujeedaa markaa tariiru taxriiru alfaadi tambiiha qofkii haysta wuxuu odhanayaa sheekhu sida la yaqaano waa yasi yasi iyaaskaasi inaanay markaa mashhuur ahayn ayuu sheekhu sheegaya laakiin iyaduna waa mid jirta oo saxa oo alcayn iyo ay sheegayaan qaarkoodna waxay bay leeyihin asalku iyaas buu ahaa oo ay asa masdarkeedii weeyaano iyaas ayay ahayd kadib baa markaa la khafiifiyo iyaas la yii misbaaxulmuniirkana waad ka eegeysa wuxu uhi kaana yarjuu hadduu filayo inuu biyo helayo laakiin aanu kalsooni qabin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan labada kee la rajaxaya sida xooga badani ana taqdiima afdalu taqdiimka ayaa fadli badanoo de fadiiladii waktigu waa mid la hubo oo hadda aad gacanta ku hayso markaa mid aanad hubin oo geed saaran u daadin maysid wain wajada haddii uu helo bacda maa yakfiihi biyihii ku filaa wax kamida istacmalo horta iyagu isticmaali uma yatayamamu libaaqi haddana inta kale uu gebagebaysan fii axadi alqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan mid ahaan marka lagu socdo saasay noqonaysaayo kanuu isticmaalaya horta isticmaalo ayuu wixii soo haray u gebagabaysanay wayaqtasiru calaa tayamumi fi qowl aakar qowlka nuuc ley meel buu iska gebagabaysanay ninkii biyihii waa raadiyey wuxuu soo helay wax ugu filan uun wejigii iyo gacmihii aan lugihii gaadhay iyo madaxi ma intuu maydho wejigii iyo gacmihii u nadiifiyo ayuu haddana dib u boolaynaya ila kolkuu gebagabaysanayo wejigii iyo gacmihii ay gebagabaysiga u noqonaya meel kale ma noqonaye haddaad lugtaa u gebagabaysanayso halkeed masaxaysaa wejiga iyo gacmaha siday noo iman doonto markaa ma intuu wejigii iyo gacmihii ay biyahani gaarayeen maydho ayuu haddana dib isu booleynayaa mise dee wuu iska biyaha wuu iska daynayaayo wuu isbooleynayaa oo cidu ismarinaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay mayane waxba biyaha isticmaali maayo tayamumkii unbuu la imanaya oo waa maxay de tayamumku wuxuu bedelka ka ahaa biyaha la odhan maayo shayga iyo wixii ka bedelka ahaa labadiiba wada isticmaal la odhan maayo jamcun bayna albedeli walmubdeli weeyaan bayna bedelkii iyo mubdelkii bedelkii wixii bedelka ka ahaayo laysu keenay bay noqonaysa taasina sax maa hode shaygu wuxuu bedelka ka yahay dee booskiisiibuu gelaya markaa booskiisii wuuu gelaya marka isagii meesha laga waayo saasuu qowl laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay maya ilaa biyihii la isticmaalo gebagabaysiga asixiba maayo sababtuna waa maxay daaayadii qur falam tajiduu maaan haddaydaan biyo helin fatayamamu saciid dee ninkani haysta kuma filayaana kufila lakin waa biyo marka horta biyo ha waayo oo ha markuu isticmaalo hadda muxuu joogaa markaa biyo la-aan buu joogaa marka uu biyo aanta joogo ayaa waxaa imanaysa fatayamam markaa kaasaa markaa muctamada oo rajaxa wuxuu yihi fain tayamama hadduu gebagabaysto oo wasallaa deetana uu tukado uma calima wuu ogaada ana fii raxlihi maaan in heeryadiisa ama alaabtan uu wato ay biyo ku jireen aw xayu yalzamuhu alabuhu ama meelihii ay waajibka ku ahayd inuu ka raadiyo ay biyo jireen uu ogaado acaada salaada wuu soo celinayaa fii daahiri madhabi madhabka qowlkiisa markaa daahirkae xooga badan wey marka waa laba qowl biyuu watay laakiin wuu ilaaway inuu biyo wato ama meeshii uu ku riday buu waayey kadib uu iska gebagebayey suu sidaa ku tukaday baa dib laga helay ninkaa isagaa ah waxaa la doonayaa inuu salaadii soo celiyabaa qowlka madhabka u rajaxani uu leeyay muxuu cuskanaya de wuxuu cuskanayaa ninkani biyo wuu haystay isagaa gabood falsameeyey oo markuu meeshuu ku riday waayey dee marka hore ayuu markaa aanu ixtiyaad samaynin gaabis baa ku jira inuu hubsado dadku biyihiisa dhiganayo kanis ilaawey laftiisuna de isagoo biyo haysta ayuu gebagebaysta aayadda qur-aankana falam tajiduu maaa ninkana biyo waa hayste nisyaankaniyo ilowgan laftiisuna waa noocu taqsiir ba isaga laftiisu gaabis kama madhna qowlka kale wuxuu leeyahay de ninkani kan is ilowsan dee biyo uma muuqdaan biyo uu hayaaba maanta gacanta ku hayaana ma jirto marka wuxuu la mid yahay uun kii aan waxba waa saasoo kale wey xaaladda labaaduu sheekhu sheegay aw ah xaysu yalzamuhu alabuhu hadduu biyo uu ku ogaado buu yihi meel ay waajib hayd inuu ka raadiyo ceel u dhow un baabu arkay daahirka cibaarada musanifka waxaa la moodaa hadii qofkii markuu raadiyey uu waayey uu ee uu deetna sidaa ku tukaday dhaqaaqdii uu isiri unu ceel biyaa arko in la odhanayo soo celi laakiin sidaa maaha maqsuudku sidaa maaha kaasi ma soo celinayo kol hadduu raadiyey biyana aanu meeshan ku ogey uu waayey uu gebagabaystuu tukaday biya ceelkan dambuu arkay lama odhanayo biyaa usoo celi lakin waa goorma waa markaad ogeyd waad ogeydba halkan inuu ceel yahay laakiin waad iska ilowday meelo baad ka raadinaysa waad iska tukatay kadib baad xasuusatay ceelkii halka aan jir waad eegto waaba sidii biyanigoo yaala xaaladda ayadaa weeyaan xaaladan musanifku uu ka hadlayaa markaa qodobkaa aad iyo aad loo fahmo yani hadii qofku markii uu raadiyey biyo isagoo meesha kuweyn markuu raadiyey uu waayo uu saa ku tukado kadibna uu markaa arko biyo aanu ogeyn oo meesha yaalla xaaladdaa iyada ah salaad inuu soo celiyo lagu waajibinaya ma jirto haddaanu gaabis samayn ad maalan aad rag ku wada socoteen rag haddaad ku wada socoteen de inaad iyagii weydiiso oo tirado war yaa haya lagu weysaysto biyo lagu weysaysan karo yaa haya inaad tiraahdo weeyaan marka hadday ku ihahdo ma hayno de waad rumaysanaysaa xataa hadduu faasiq yahay baa kan kula socda uu ku ihahdo ma hayo biyo raadintii adiga kaa dhacday meelihii kalun baa ku dhiman inaad markaa ka raadiso ilan isaga hediisii araa la geli maysid iyo mataaciisi iy alaabtiis doolkan waa faasiqo been buu sheegaya odhan maysid aan wixiisa eegon baadho odhan maysid wuxuu yihi faintayamama hadduu gebagabaysto uma ra'a almaaa wa halkan markaa musanifku u galay waxyaalihii burinayey gebagabaysi gebagabaysigii maxaa buriya waxaa buriya de haddaad weyse ka tayamumtay weyse la-aan wixii weysada burinay dhan way jebinayaan gebagabaysigiina hadii janaabo iyo maydi wax waajibiye aad u tayamumtayna wixii maydiga waajibinayey dee way kaa jebinaysaa way kaa jebinayaan taas waa mid oo jebiya gebagabaysiga tayamumkii in biyihii la arko taasuu markaa musanif ka hadlaya wuxuu yihi fain tayamum hadduu gebagabaysto uma ra'aa almaau biyihi haddana arko qabla dukhuuli fi salaati isagoon salaadii gelin baala tayamumuhu tayamumkiisi wuu buraya de xadiikii faida wajada almaaa falyataqi lyumisahu basharatahu markuu biyihii arko ilaahyaa ka baqo oo oh, ha istaabsiiyo ha isticmaalo weeyi sidoo kale xadiidkii cimraan bin xuseyn dee muxuu ahaaye eh, janaaboodo biyola-aantu ay ku dhacdo markii dambe nebigu biyihii la helay waa kii waa ninkiina mee yidhiye siiyey biyaha wain kaana bacda alfaraaqi minhaa marka waxa weeye waa qabla dukhuuli fi salaa salaadii oonad weli gelin baad biyihii heshay tayimkaagi waba kama jiraan waad weysaysanaysaa ama waad meedhanaysaa kadib salaadii tukanaysaa wain kaana bacda alfaraaqi minhaa haddii salaadii oo dhammaysatay aad biyihii heshana ajzaathu salaatu ninkaa salaadiisi way ku filan tahay oo soo celi lama odhanayo in kaana musaafiran hadduu musaafir ahaa isagoo xaalad safar ku jira hadday arrintaasi dhacday magaalana aanu joogino dee meel bannaana uu marayo xaaladdaa iyadaa soo celin laguma laha wa talzamuhu licaadatu laakiin soo baa la odhan kaana xaadiran haddii uu markaa magaalo joogin haday meeshu magaalo ahayd ama u halkii uu dedeganaayo biyahana laga helaya ay ahayd xaaladda iyadaa ninkaasi salaaddii uu soo celinaya oo aayaddii qur-aanka ahaydba waxay ahayd wain kuntum marda aw calaa safarin ah, hadaad safar ku jirtaan aw jaa axadu minkum min alghaaidi aw laamastum الnisaa falam tajiduu maaa marka calaa safar intay falam tajidu maanta la sota ilmardaagi kuwii xanuunsanay iyagoo biyahaystay gebagabeysanayaan falam tajiduu maanta waxaa loo celinayaa aw calaa safarinta idinkoo safar ku jira markii aad biyo weydaan gebagabaysta baa l maxaa meesha markaa ka maqan kii aan musaafirka ahayn baa aayaddii ka maqan ee biyo waayey wuu gebagabaysanayaa wuu tukanayaa si aan salaadda waktigeed uga bixin laakiin de aayaddii isaga waxba looguma hayo eh soo celinayaa salaadii ilan aayaddii musaafirkii bay sheegtay markaa waxay yidhahdeen aw calaa safarti marka musaafirkan aayadda lagu sheegay waxaa loola jeeda maxaa safarka loo sheegay safarka cilada loo sheegay waxa weeye waa madinatu faqdilmaa waa inta badan goobta biyaha laga waayaa de safarka qofku markuu safarkii banaan marayo markaasaa inta badan biyaha ay ku yaraan biyo aan ay ku dhacaysa marka waxaa la yidhi waxaa la mida kii musaafirka ahaa qof kasta oo ku sugan goob biyo la ku badanta kii aan musaafirka ahayna waxaa la mida qof kasta oo ku sugan goob biyo la-aantu ku yarta marka kii musaafirka ah markuu magaalo soo gaaro hadduu magaaladii biyo ka waayo magaalada ma biyo baa ku badan ayaa u badan mise in biyo la helo in biyo la helaa badande kii xataa musaafirkaa markuu magaalo isagoo maraya magaalo biyo la ku dhacdo ee uu gebagabaystuu tukado salaaddaa uu soo celinay kii deganaa meel biyuba ay ku yar yihiin oo baadiye deganaa meel aan biyaba laga hayn laga helin inta badan kii deganaana wuu iska gebagabaysanaya wuu tukanayaayo salaaddaa soo celinna lagagama laha wuxuu ihi wa in raal almaa hadduu haddaba biyaha helo fii anaaia isagoo salaadii ku jira atamahaa salaada wuu dhammaysanaya in kaanat isalaatu waa hadday salaadu tahay mimaa yasqutu farduhaa bitayamumi salaadii faralkeedu tayamumka ku dhacayay hadday tahay adigoo salaadii ku jira ayaad biyo hesha salaadaadii baynu eegeynaa salaadaadii waxa weeye waa salaad aan soo celin lagaa rabin soo celinteeda lagaa rabin yani maalan musaafir baad ahayd meel banaanaad maraysay biyola-aan baa kugu dhacday waad gebagabaysato salaaddii baad gashay adigoo salaadii ku jira ayuu dhaanku soo maray markaa salaadaadani haddii aanad biyaha arki lahayn ood saa ku dhammaysan lahayd dee soo celi laguma yidhaahdeen waa xaaladii aan soo celintu aanay jiraynin marka hadday xaaladdaa tahay marka adigoo salaaddii ku jira aad biyaha aragtayna waxaad la mid tahay sidii midaan arag marka maxaad samaynaysaa salaadaadii waad iska sii wadanaysa atamahaa kaa ku yidhi wuu dhammaystiranayaa yani way u bannaan tahay inuu ka baxu weysaystaa u fiican siday fadilayaan laakiin wuu dhammaystiri karaa way atamahaa in kaanat isalaatu maa yasqutu farduhaa bitay tii ku dhacaysa hadday tahay wuu iska dhammaysanaya oo maxaa loo cuskaday inuu iska sii dhamaysanay ninkani biyaa u hayaaye faidaa wajada maa falyataqilah liymin sow basharatahum yaanay qabanaynin maya ma qabanaysabaa la yidhi ninkani salaadiisii qayb kamida waa kan tukaday ee si saxa u tukaday wax looga buriyaa meeshan mayaalbaaday maqsuudkiibaanu gudagalo qofku haduu maqsuudka gudagalo lagama saaro oo qofkii maalan adoon xoree la yidhi kafaara ku waajibtay hadduu addoonkii waayo oo la yidhi markaa maalan laba bilood soon uu soonkii bilaabo isagoo soonkii ku dhex jira haddii lacagba uu helo addoonkii iska bixin karo lama odhanayo addoonkii dib ugu noqo kana waa lamido gebagabaysigii isagoo maqsuud ma maqsuudku salaadiibu ahaa salaadii markuu dhex galay wax markaa salaadii si looga buriyaa meeshani ma yaalan wa tabtulu salaadu way buraysaa in lam yasqud farduhaa bitayamumi haddii faralkeedu aanu ku dhacaynin gebagabaysi oo haddii ay yahay qofkani qofkii aynu markii horeba lahayn markaa tukato imika sidaa ku tuko hadhowna soo celi kii aynu lahayn haduu yahay de markuu iminka biyaha arkay salaaddii way buraysaa iskaga baxo inuu sii wado macnama samaynayso kolleyba soo celin ayaa ninkan laga doonay wain khaafa hadduu ka baqo min isticmaalilmaayi biyaha isticmaalkiisii limaradin atalafa buu ka baqay inuu markaa qurbaxo ama xubin dhinto ama uu qallalo oo bilaa waxtar uu noqdo limaradin xanuun jiro daraaddii tayaamama ninkaasi wuu gebagabaysanaya wasallaa waanu tukanayaa aayaddii baana u daliila walaa icaadata caleyh ninkaa isagaa soo celin laguma laha waa naskii quraanka fatayamamu qoladii lalahaa wain kuntu mardaaba lagu bilaabo wain khaafa ziyaadaa fi maradi wuxuu ka baqayaa hadduu yahay haddaba xanuunku inuu ku kordho un isagana aayadda ma la hoosgeynaya fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhuma kooda xooga badani annahu yatayamamu wayusallii walaa icaadata calayhi waa iska gebagabaysanayaa wuu tukanayaa soo celina laguma le maxaa yeele de waa mariid aayadduna waa in kuntu mardaabay tiri telaf may sii shardiin khawfutelaf may shardiine haddaa xanuunsanaysaan marka in weysadii ay dee dhibaata kaa soo gaarayso ayuunbaa markaa shardiga u noqonaya muqaabilalasuxu isagu wuxuu leeyahay mayana ee ninkani gebagabaysan maayo de aayadda waxaa lagu xambaarayaa kii markaa ka baqaya inuu ku dhinto sidii xadiidkii qataluu qatalahum ullah way dileen marka arrintu halkaa gaadhsiisan tahay ayaa xadiidku aayaddu ka hadlaysaay tan kale kama hadlaysa ilaa laakiin qowlka asaxa ah waa inay waxaasoo dhami soo gelayaan wain khaafa hadduu ka baqo min shiddati ilbardi qabow daran daraadii tayamama uu gebagabaysanayaa wasallaa wuu tukanayaa wa acaada wuu soo celinayaa in kaana xaadiran haddaanu musaafir ahayn haddaanu musaafir ahayn wuu soo celinaya wain kaana musaafiran musaafir hadduu yahayna acaada fii axadi alqowleyni labada qowl mid wuxuu le soo celin walam yucid fi laakhari ka kalena soo celin maayo xadiiskii camr bnu caas ayaa u masalada oo mark markaa asxaabtiisi isagoo markaa habeenka ay ku dhacday qabow darana uu jiray wuu iska gebagebaystay xubnaha qaarkood inuu maydhmaydhayna way ku soo aroortay qaar sidii baanu ku tukanay markii markaa nabiga arrintii loo sheegay warba adigoo janaabo qabaad raggii tujisay markaasu ya rasuula naftaydi baan u baqay rasuulku wuu qoslay calayhi salaatu wasalaam marka in arrintaasi sax ahay ayaa halkaa laga qaatay qofkii markaa qabow ka baqaya inuu markaa u gebagebaysan karo laakiin saynu sheegnay waa inaanu xeelad helaynin uu markaa biyihii ku isticmaalo haddaba haddii eh, ma la soo celinayaa salaada mise lama soo celinayo haddii qofku uu xaadir yahay bui musanifku oo aanu musaafir ahayn magaaladiisu iska joogo de soo celinaya maxaa yeeley in biyaha adigoo magaaladaadii joogo aanu musaafir ahayn aada biyihii diirsan kari weydo wax naadira wax aada u naadira weey marka in ay dhacdo inaad markaa biyihii diirsan kari weydo waxaad ku maarata dada aada weydo oy kugu kalifto gebagabaysi waa arin naadir kaas isaguu soo celinaya hadduu musaafir ahaa kaasi inuu dab helaaba laga yaaba in dadka qaarkood ku adkaatee kaasay laba qowl ku jiraan qowl wuxuu leeyahay wuu soo celinaya waana ka muctamadka ahoo waxaa laleey isaga laftiisu inta badan dee ama dabna wuu haysta ama wuxuu markaa isku dado ayuu helaya kaasaa markaa muctamad ay ka dhigeen <clears throat> ka kalena wuxuu ley waba la soo celin maayooo xadiidkii camr bn caas qisadiisii baa u daliishanayaayo dee rasuulku soo celi kumuu odhanin markaa xagga maarata daliil ahaan kan dambaad mooda xoog badan yahayo de ninkii imaamna u noqdayo dadkii isagaabu tujiyey camr bn caas radi allahu taala canhu asallayta biasxaabika waanta junub marka haddii soo celin lagu leeyahay madhabku wuxuu qabaa qofka salaada soo celinaya imaamma noqdo walaa biman talzamuhu icaada qofka icaado lagu leeyahay imaamma noqdo marka haddii camr bn caas radi taala canhu icaado lagu lahaan lah de muu soo maarata imaamba muu noqden marka madhabka de waxay noqonaysaa si aan labada masale dabrin in markaa la yidhaahdo waxaa xoog badan kan odhanaya lama soo celino wain kaana fii bacdi badanihi qurxun buu yidhi dhaawac ama qoon uu ku yaalo jidhkiisa meel ka oo yamnacu diidaya min isticmaali ilmaai biyihii inuu isticmaalo hasala saxiixa inta bad qabta ayuu horta maydhi watayamama can iljurxi dhaawiciina ama nabarkiina wuu u gebagabaysan gebagabayntu halkeen gebagabaysu halku noqonayaa fi lwajhi walyadayni <clears throat> tayamamada ku tacalluji juriga nactaa uga dhigin amaa uga dhigin markaa isaga xaala ka dhigin waxaad tirahdaa fi lwajhi wali ay tayamuma fi lwajhi walyadayn gebagabaysigiisu wuxuu noqonayaa wejigii iyo labadii gacmood ayuu dee maarata nabarku maalan lugtaa buu kaga yaalla intii caafimaad qabtay buu soo maydhaya lugta lafteedana intii hagaagsaneed wuu maydhaya intii nabarkii unbuu ka baydhaya kadibna wuu gebagabaysanaya gebagabaysiga halku noqonaya wejiga iyo labada gacmood ayuu markaa iyadana markaa xadiikii sunanka ku jiray ninkii iyadoo markaa safar lagu jiro janaabadu ku dhacday markaa madaxiisa dhaawacu kaga yaalay asxaabtiisii weydiiyey war wax ruqsadma lai helaya ay ku leeyaen ruqsad kuuma hayno ee maydha dhintay ayaa dee markaa uu daliilaho xadiidka markaa riwaayadkiisa qar wa ku soo aroortay waxaa ku filaa inuu khirqad iyo maro ku xidho markaa halka nabarka ah, oo u masaxana tayammumana inta kalena markaa mayo yaqsila saaira jasadi markaadu intaa dambe xagga sixa ahaan sanad ahaan hadal baa ku jira xadiidkaas ayaa markaa masaladani loo cuskabay iyo de sidoo kale xubinka markaa qeybtan bilaa maydhiga ah dee maydhigii waatanoo way ka baaqsatay maydhigu haddii markaa la keri waayana de waxaa loo maydhi jiray markaa tayamumkii oo in isagana looga qiyaas qaato markaa intaas inuu markaa maydhayo halkaa markaa inuu markaa utayamumayo halkaa waa laga keeni karaya wuxuu ihi walaa yusalii bitayamumin waaxidin hal gebagebaysi ku tukan maayo akara min fariidatin waaxida hal faral wax ka badan iyo wamaa shaaa min anawaafili sunayaasha intii uu doono intii uu doono ee sunayaala intii uu doono ee sunayaala iyo hal faral wax ka badan ku tukan maayo markaynu isku cadafno saasay noqonaysa marka maqsuudka loo socdaa waa maxay hal faral buu ku tukanayaa sunayaan intuu doonana wuu ku tukanayaa laakiin faral labaad kuma tukanayo iyadana waxaa markaa loo cuskaday tawadai likulli salaa salaad kasta u weysayso waa kii nabigu alayh sala sla mustaxaadadii ku yidhi dee tayamkiina waa tahaaratu daruure waa la mid sidoo kale cali bin abi aalib iyo camr bn caas cabdillahi bni cumar radia allaahu canhum ayay saddexdaba arintani ka soo aroortay biasaniida jayida asaaniid jayida sida markaa ibnu kaiir raximah tacaala uu ku leeyahay kitaabkiisii kitaabkan adiladiisa uu kaga warramay markaa saddexdaa saxaabina way ka sugan tahay halkaana waa loo maaratay lagala mid dhigay dahaaradii daloolada intii uu doonay sunayaalo wuu tukan laakiin faraaidii hal mid haddaad markaa waxaad isweydiin kartaa masaladan iyo masaladii ahayd walaa maaratay walaa yajuuzu tayamumu limaktuubati ilaa bacda dukhuuli waqti ma laba maslo isku midaba may isku mid maaha ee tani waxay ka hadlaysaa waktigeedii haba jooge laba faroo maalan isku wakti noqday duhurkii baad dib dhigtay waktigii casarka jamcu taakhiir baad samaysay waktigii waa la joogaa waktigii duhurkana waa la joogaa oo de waxa weeyaan de maaratay ma jamcu taakhiirkiiya iyo waktigii casarka waktiga casarkiibaaba le duhurkiina dee waa tan aad u keentay hal gebagabaysi kuma wada tukanaysid wey waad gebagabaysanoo duhurkii baad tukan haddana waad gebagabaysanoo casarkii ayaad tukanaysa waman tayamama lilfardi sallaa bihi nafla kii haddaba faral u tayamumay sunnihii wuu tukanaya waman tayamama linafli kii sunna u tayamumayna lam yusali bihi lfarda faralkii ku tukan may waa aggii niyadii tanna oo niyadiiba u noqonaysaayo niyadii haddaad faral salaad aad u tayamumtay si aad salaaddii duhur tukato ama salaad farale u tukato dee faralkii hal faralla waa tukan sunnayaalna waa tukan laakiin waxaad u gebagabaysatay salaaddii duxada markaasaad tukatay markaasaad xasuusatay salaad faraloo lagugu lahaa ma tukan kartid waayo waxaad niyootay sunne waxaad markaa u niyootay wax ka sareeya dee kuma tukanaysid waman lam yajid ma inamaa likulli mriin maa nawa idan loo iskanaya wainamaa likulli mriin maa nawa qof kasta wuxuu wixii uu niyooday marka adigoo meel hoose niyooday meel sare ma yeelanaysa waman lam yajid kii aan helin maa an biyo walaa ciidna aan helin faaqidu ahuurayn baa la yidhaahdaa salla alfarda waxdahu ama alfariidata waxdaha sodaa kala duwan faralka keliya unbuu tukanaya sunayaal tukani maayo laakiin faralkii marka waktigiisii la gaaro biyana ma hayo ciidna ma hayo diyaarad buu saaran yahay biyaa la waayo muxuu samaynayaa wuxuu tukanaya un faralkii oo keliya salaad sunno ah tukan salaada faralkaa lafteeda markuu tukanayo faatixadunbuu akriyaya wax kale ma akriyayo ila qur looma ogole wa acaada ninkani salaaddii wuu soo celinayaa idaa qadara calaa axadihima labada mid ahaan markuu helo oo de horta wuu tukanayaa waktigii salaadda ayuu ilaalinayaa ina salaata kaanat cala mumina kitaaban mawquuta waqtigeedi wuu soo celinayaayo de wuxuu la yahay kuwii acdaartu cudurdaarkoodu naadirka ah wixii naadirana waa hore u soo maraynay in loo soo celiyo haddii markaa salaada maaratay waxa weeyaan iyadoon axkaamteedii la dhamaystirin shuruuddeedii la dhamaystirin haddii markaa la tukado oo markaa cudurdaar naadira daraaddii shuruuddii salaadda wax kamida looga tago waa la soo celin jira waidaa wadaca alkasiiru kii jabnaa hadduu dhigo aljabaa'ira kabniinkii waxyaalihii uu isku kabay calaa hayri uhrin isagoon weyse qaadan haddii uu wixii uu isku kabay uu meesha ku xidho wakhaafa uu ka baqo min nascihaa inuu markaa siibana uu ka baqo atalafa inuu markaa kuba tago oo uu ku dhinto ama dhib culus ay ka soo gaadho halaag buu ka baqday masaxa calayhaa kabniinkaasunbuu dul masaxaya dee waan uu gebagabaysana qaabka aynu soo marnay ayuu samaynaya wa acaado salaata salaadaana wuu soo celinaya maxaa yeele gaboodfal buu sameeye waxay ahayd intii aanu kabniinka isku xidhin inuu horta dee intuu tahaaro kuwa dhakhaatiirta markaa in la baro xukunka ayay dee u baahayen marka qowlka mashhuurkaa waa ninkaas in uu soo celinayo haddii maalan ay laba bilood ku xidhnayd ama saddex bilood ay ku xidhnayd saddexdaa bilood salaadahoodii wuu soo celinayaa ayaa muctamadka madhabka uu leeyay waxaa jira qowl kale oo isagu sida markaa khilaafsan isagu odhanaya mayaane kol haddii dhibaatadaasi ay jirto salaadiina way badan karayaan markay bataan markaa de xaraj bay noqonaysaa inuu markaa iskaga kaaftooma marka taa hore uu tukaday oo aanu soo celin ayaa ku filan qowl odhanaya wuu jira wuxuu yidhi fain wadacahaa calaa uhrin hadduu ninkani ku xidhay kabniinka isagoo weyse qaba masaxa wuu masaxayaa uun wasallaa salaadiina wuu tukanaya oo xadiikiiba markaa loo cuskanayo wa fi licaadati qowlaani laba qowl baa ku sugan ma soo celinaya mise ma soo qwl wuu wuu soo celinaya oo de inay salaadu sidan ku gudayso xadiikiina waa tan maqaalku ku jire ma hubno marka ixtiyaad kaa qaato hasoo celiy bu qawley lakiin muctamedku wuu mar hadii markii hore intuu tahaaro qaatay uu kabnin kamida isku xidhay mascal khufaynkii baa looga qiyaas qaadanoo markaa isagu waxba soo celin maayo kaasaana muctamad wahal yadumu miyuu raacinayaa ilalmasxi masixitaanka atayaamuma gebagebaysi miyuu ku darayaayo uu raacinayaa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan qowl wuxuu leeyahay haa waa la raacinayaa maxaa yeelay dee nabarka marka horeba waa loo tayamumayey masixiddan markaa jabiirada la masaxayaana waxa weeyaan uun goobta intan markaa badka badka qabta ama caafimaadka qabta ee kabniinku uu fuulay baa masixitaankani uu dawo ka yahay gebagabaysugana xubinka laftiisii meesha qoonka lafteedii ayuu u sugan yahay tayamumkiina wuu raacinaya kaas aana muctamida qowlna wuxuu leeya maya mar haddii meeshao dhan la wada masaxay tayamumkii way kaga filan tahay hada wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed wallah aclam markaad meydhanaysa inaad bismi laahi tiraabaa sunaa bule adigoo suuliga ku jira ayaad bismi laahi odhanaysa markaad sii gelayso sii dhe haddaad ilowdo bisinka xaaladda gelidda suuliga dhexdiisa alle maad ku magacaabaysaa kolkaa marka meeshaas waa karaahiya bay yidhaahdaan in markaa dikrigii lagu akriyo sidaa daraaddeed iyo in laga maarata dee dhexadlaaba intuba way karaahiyeysanayaan waad markaa iska aamusnaanaysa haddaad soo baxdo de markaa bismi llahi soo tirahdana kasii fiican wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam